بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigan waa kii saddexaad ee ka mida min kitaab muctaqada ahli الsunna oo kitaab الsunna lxarb ibn ismaaciil alkirmani xalay waxaa inoo dembeeyey masalaة اliimaan iyo salafku waxay ka qabeen bu sheekhu soo sharxay iyo qolyihii khilaafay madaahibtoodii oo wax ka tilmaamo haddii ziyaadada iyo nuqsaanta la eego haddii dhanka la firiyo istidnaha haddii la eego tafaadulka ay bini aadamku ku kala badan yihiin iimaanka inta buu ka soo hadlay inay dadko dadka khilaafay asxaabuulxadiidku ahlulbidac yihiin a'immaduna ay dhanka halkaa mareen buu sheekhu soo sheegay xukumkii a'immatu sunna ay nimankaa ka qaateen murji'ada ah eedna waynu soo marray murji'adaasoo murji'at alfuqahaa iyo karaamiyo isku dhex kadibna jahmiyuu sheekhu ka hadlay xukumkooduna waa caddeey caaw waxaan u gudbaynaa in sha allahu tacaala masaladii labaad ee muctaqad ahli sunna waljamaca khusaysay masalaة اlqada wاlqadar wuxuuna yidhi imaamku wاlqadaru qadarka ilaahay yani qorshaha ilaahay khayruhu khayrkiisa kiisa wanaagsan iyo wa sharuhu midkiisa sharka a ah marka loo eego weeye khayrka iyo sharka hadda waxaa loo jeedaa biاlnisbati ilى اlkhalaa'iq aadamaha marka loo eego iyo makhluuqaadka weeye amaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sameeyo o dhan waa khayr wa qaliiluhu kiisa yar iyo wa kaiiruhu kiisa badan wa daahiruhu midka muuqda iyo wa baatinuhu kiisa qarsoon wa xulwuhu kiisa macaan ee bini aadamku ay u bogahayaan iyo wa muruhu kiisa xadhaadh ama khadhaadh waxaa tidhaahdaba wa maxbuubuhu ka la jecel yahay iyo wamakruuhu kalokoodee la dhibsado waxasanuhu kiisa wanaagsan iyo wasayuhu kiisa liita wa awaluhu kiisa hore iyo wa aakhiruhu min allahi tabaaraka wa tacaala ka hore iyo ka dambaba min allahi ilaahay xaggiisuu ka aaday subxaanahu wa tacaala masalatu alqada waalqadar waa masalo aad u dhib badan masaa'ilka caqiidada iyo ahlulbidaca isku khilaafeen masaa'ilka u waaweyn weeye bal masaa'ilka caqiida mas'ale ka culus oo ka fara oo ka laablaab oo ka libidhsan maba jirto kuma jirto masaa'il caqaa'id masale lamida ah. min bidaayat alcaqaa'id ilaa aakhiriha masalatu alqada waalqadar mas'ale markaa ka libidhsanoo ka adag maba jirto fii caqiidati almuslimiin masale adag weey saa darteed ba waxaa la yidhaahdaa alqadaru waa sir اllahi subxaanaه wa tacaala fii khalaa'iqih qadarku waa sirta ilaahay ee ku libidhsan ee ku qarsoon makhluuqaadkiisa waa go'aan iyo qorsho khaasa oo ilaahay leeyahay oo khuseeya uunkiisa alimaam axmed ibn xambal baa mar laxa la yidhi qadarku waa maxay wa qudrat اllahi bur fii khalqihi alqadar qudraة اllahi fii khalqih marka waa shay sir ah oo daqiiq ah shayga noocaasee libidhsan ee qarsoon qodqodkiisa iyo dabagelkiisuna waxaa laga yaabaa inaad ku simbiraxato aayad waxay kuu caddaysay ama xadiid meel kuu dhigay ama ijmaacu lmuslimiin ku guntamay ama macnihiisu uu cad yahay mooye in la sii qodqodo dhib baa lagala kulmaa marar badan sidaa darteed xadiid ku yimid masaaniidda iyo sunanka qaybo ka mid ah idaa dukira alqadaru faamsiku qadarka haddii la sheego faamsiku hadalka joojiya oo istaaga yaan la sii tiimbanin yaan la sii muxuu aha dhexgelin qodqod kaa badan ha la joojiyo xadiidka xasan w waa saxiix iyo waa daciifba waa la sheegaa laakiin inuu saxiix xasan yahay baa xoog badan idaa dukira alqadaru faamsiku marka sirullaahi fii khalqihi hadduu yahay wuxuu markaa inoo muuqdee daahire waaweyn ee xubnihiisa waaweyn ah ayuunbaan ee sheekhuna sheegay un baanu ku gaabsanayna haddaad intaa u sii dhaafto inaadan nabadgelin baa badan alqadaa walqadar alqadar min xaysu alluga marka la soo khulaaseeyo waxaa la yidhaahdaa tartiibu shayin calaa wajhi ma inaad shay u qorshayso ama u qoodayso qaab qaabayn tartiibu shayin calىa wajhi ma waa la yidhaahdaa ayb ama tahyiyaة الشhayi lima yasluxu lahu wadaaddaa ku tacriifiya tahyiyaة الshay shay in loo diyaariyo limaa yasluxu lahu wuxuu qaadi karee qaban kara shay walba waxbaa qabta waxbuu u qaabaysan yahay qaab buu u diyaarsan yahay idan ama tartiibu shayin calaa wajhin maa dheh ama waa tahyiyatu shayin limaa yasluxu lahu dheh bimacnaa shay inaad qoondayso ama aad qadarto ama aad qorshayso ayaa qadar la yidhaha min xayu luga sharcan marka la soo gebagabeeyo ama istilaax waa maxay waa kitaabaة الlahi subحaanaه wa taعaalى lima sabqa fii cilmihi kitaabaة الlahi lima sabqa fii cilmihi xaggee lagu qori fi lawxi الmaxfuuظ wa taysiiri kullin limaa khuliqa lah marka la soo gebagabeeye tacriifka qadarna waa inta waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogaa ee uu ka warqabay oo lagu qoraway loox maxfuudka kitaabat lima sabaqa fii cilmihi wa taysiiri kullin limaa khuliqa lah axad walbana loo fududeeyo wixii loogu talagalay hada huwa اqadr qadarka laga hadla mid kaas wey wadaado kale tacriifka afarti martabo way soo gelayaan muhimaddu waa maxay ilaahay subxaanaه wa tacaala uunkiisu waxay ku beekaamayeen iyo waxay samaynayeen iyo qaabkay u dhaqmahayeen wanaag iyo xumaan shar iyo khayrba waxay samayn lahaayeen isagoon abuurinbu ogaa wuxuu ogaabuu ilaahay meel ku qoray fii kitaab kitaabkii marka lagu qoray shay walba xilligu dhacaya rabbi waa qoray waanu ogaa xilligiisii marka la gaarayna ruux walba waa in loo fududeeyo oo loo sahlo asbaab ahaan iyo la imaasho ahaanba wixii loogu talagalay laga warqabay dameerwado warka waa kaa soo horreeye wey idan tii waa in lagu fududeeyo marka qadarku waa sidaa shayga qaabkaad u talagashay inaad u dhigto xilligii aad u talagashay inuu hawlgala marka la gaarana talagalkaadi inaad fasaxdo oo xadhigga ka sidayso wey marka innaga aan bini aadamka iyo makhluuqa xaggiisa la fiiriyo ilaahay marka waa maxay maraatib اlqadar waa midaas alqaضاء asagu macaani badan buu luqada ku yimaadaa macaani badanna sharcigu ku yimaadaa muhiimaddu muhiimad waa maxay waa qadarka kiisa dhaca alqaضاء wاlqadar ma isku midba mise waa kala mid qadar iyo qado ma isku midba mise way kala duwan yihiin waa laysku khilaafay wadaadda waxay idhaahdeen alqaضاء wاlqadar waa isku mid waa laba lafdi laba weedhoodoo hal macno un ku tusaya wadaaddaa yidhi oo qorshaha ilaahay iyo qoondayntiisa ku tusahaya nimanna waxay dhahdaan ma ahee qadarna waa sidaa qaduhuna waa maxay wixii rabbi qadaray ee qoondeeyey dhiciddiisa markuu dhaco wey faاlqadaru saabiqun wاlqadaaءu laaxiqun waa maxay ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad xilligaa iyo xilligaa aad abuurmi doonto ilahay waa ogaa hooyada aabbaha isu tegi doonaan biyahooda lagaa abuuri doono intaad gaadhayso intaad cimri waxoo dhan waa oga xilligii ilaahay hawsha qorshay markii la gaadho wuxuu qorsheeyey inuu dhaco oo adduunka yimaado oo uu daahir noqdo oo uu soo muuqdo ayaa waxaa loo jeedaa alqada alqada waa maxay waa alqadar alwaaqic alqadaru idaa waqaca daahirna uu noqdo maxaan leenahay huwa alqada inta laakiin uu qarsoon yahay siriya waa maxay waa qadar waa qorsho ilaahay oo gooni ah loox maxfuud ku qoran malaa'igtu wax laga siiyey xog laga hayo laakiin weli aan dunida imanin iyo aan dhicin wey shaygu intuusan dhicin waa maxay waa alqadar markuu dhacana waa alqada saa darteed ba waxaa lagu yidhi alqadaru saabiqun wاlqadaau laaxiqun idan alwaaqic waa maxay waa haddaba waxaa soo baxay qadarka iyo qaduhu waxaa caamsan qadarka waxaana khaas ah qadaha saasaana sax ah min xayu daliil isku mid ma ah labadoodu ay kala duwan yihiin waa laba qaybood oo kala duwan weeye qadarku marka maraatib buu leeyahay markaanu soo gebagabayno saan laiskugu daalin ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi shaamilu le wax walba rabi waa og yahay wallaahu bikulli shayin caliim alam taclam an allaha yaclamu ma fi الsamaaءi wاlarضi ina dalika fi kitaab ina dalika calى اllahi yasiir wacindahu mafatix اlغayb idan ilaahay cilmi shaamil ah qad axaaطa bikulli shayin cilman wax walba rabbi waa ka warqaba uunkiisa kii hore iyo ka dambe iman doono iyo kuwa aan iman iyo kuwa hadda joogo mid walba wuxuu yahay iyo wuxuu ku dhaqmi iyo wuxuu ku aqdaaman iyo meeshuu ku beekhaami iyo inuu janno u dambayn inayna dhan ilahay waa ka warqabaa waa caliim bikuli shay bidayli qawlihi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa laiifu اlkhabiir allihii ku abuuray miyaan kaa warqabin allihii ku sameeyey adiga addoonkaa ku sameeyey ee khaaliqa ahaa seen kaaga warqabin addoommahan xuxunkaaba waxay sameeyaan soo raaciya muxuu ahay buug laga fiirsado oo laga ogaado qaabka shaygaa loo maamuli record yar hadday sameeyaan maxay keenhayaan waraaq bay soo raacin daawayo rasanka la iskaga sho waraaq bay soo raacin ninkii eh, hagaajiye intaasi habeeyey wuxuu soo raacinaya waraaq laga ogaado shayga dheeftiisi iyo dhibkiisi iyo sida loo isticmaalo waxoo dhanba alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu اlkhabiir cilmigaa dhammayska tiran ee muxiit bikulli shay ah ee dhan walba taabanaya waa martabo qadarka uu leeyahay ilaahay marka waa ku og yahay wax walbana waa ka warqabaa waa qodob qodobka labaad rabbi wuxuu ogaa ayuu meel ku qoray ina dalika fii kitaab ma asaaba min musiibaة fi اlarضi walaa fii anfusikum ila fii kitaabi min qabli an nabra'aha idan min qabli an nabra'aha damiirku ma dhulku u laaban ma musiibadu u laaban ma anfustu u laaban waa khilaaf cinda mufasiriin laakiin daahirka waa maxay waa alberiya o dhan min qabli an nabra'aha an nabra albariyata kulaha dhammaanteedu dhulkii masaa'ibkii maqaadirtii dhacahayey anfustii ilaahay abuuray ee bini aadamkiiyo khayrkoodba waxoo dhan intaan la abuurin baa la ogaa wey idan cilmigii ilaahay wuxuu ogaa macluumaadkii la ogaabaa waxaa lagu sajilay fi lowx اlmaxfuud waa tilaabadii labaad waaxdii labaad martabaة اlkitaaba wey alkitaaba limaa culima waxaad ogayd ood meel ku dhigto shayga cilmiga marna waad og marna waad qortaa rasmi baa la yidhahdaa marka inagu warkeenna ka hadlayno ilaahay wuxuu ogaa meel buu ku qoray ina dalika fii kitaab labada martaba martabat اlcilmi iyo kitaabaa la yidhaahdaa ilaahay muxuu ogaa marka xogtaada dhan buu haye wixiina meel buu ku qoray lowxul maxfuud la yidhahda diiwaankaa weyn shayguu ogaa xilliguu dhacaya marka la gaadho waa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala doono inuu dhaco marka almashiia almashiia ashaamila aw cumuumu اlmashiia loo yaqaana maa shaء allahu kaana wma lam yasha lam yakun wma tashaa'uuna ila an yashaء allah in allaha kaana caliima xakiima idan waa maxay ilaahay waa inuu doono wixii uu ogaa meella uu ku dhigay ee qoraa xilligiisii iyo wakhtigiisii iyo shinkiisii markuu galo rabbi hadduusan doonin waa maxay ma socon hayo waa inuu rabbi doono subxaanaه wa tacaala adduunkan iyo kownkan iyo khalaa'iqdu ka dhici maayo rabbi wuxuusan doonayn wuxuusan fasixin idmin idankii kowniga qadariga baa laga hadlaaya idan cumuum اlmashii'a doonitaankaasi waa doonitaan caam ah khayr iyo shar baa soo gelay binisbati lcibaad wax walbaa soo gelaya martabada afraadee u dambayso waa maxay wixii rabbi doonay inuu dhaco ma cid kalea ridi karta cid kale ma ridi kartee asagu waa inuu abuuro soo warku sidaa maaha ayib inaad hooyadaa iyo aabbaha xilligaa isku taaghayaan ad cawl geli doonta rabbi waa oga meel buuna ku qoray xilligii marka la gaadhaa rabbi hadduusan ku abuurin ma abuurmaysaa idan waa maxay alcilmu الsaabiq lijamiici اlkaa'inaat kitaabaة اllahi lima sabaqa fi lawxi اlmaxfuud iyo mashii'atuhu lima sayakuun ama cumuum اlmashii'a aw almashii'a ashaamila doonid dhammaystiran oo ballaaro wax walba gaadhayso wax ka bixi kara uusan jirin ta saddexaad aliijaad wاlkhalq araad cafwan aliijaadu wاlkhalq ilaahay waa inuu intuba shaygu u ogaa meella uu ku dhigay inuu dhacana uu doonay waa in uu hirgeliyo rabbi subxaanaه wa tacaala uu sameeyo bimacnaa uu abuuro uu khalqo afartaa darajuu ku socdaa afartaa darajo ayuu qadarku leh wax markaan qadarinoo kugu dhicin ma jiro wax rabbi uusan kuu qadarinoo ku soo mari ma jiro wax rabbi kuu qadaroo ku garab mari kara ma jiro idan qadarku waa rukni min arkaan اlislaam waa taqaanaan waana rukni min arkaan اliimaan waa taqaanaan islaamku la'aantii ma soconayo iimaanna la'aantii ma asaxayo rugni asaasi ah wey waad soo barateen baan u malayn wa an tumina biاlqadari khayrihi wa sharihi waad soo barteen waxaad ka faa'iidi tamadadiisa dhiiranaan kalsooni qoobgariir la'aan stress kugu dhici maayo dibression kugu dhici maayo adoon meel la gaadhay muxuu ahaayey wadnuhu ku dilaaci maayo haddaad og tahay wax walba inuu qoondaynsan yahay oo rabbi wuxuu kuu qadaran mooyo wax kale uusan ku taabanaynin maxaad ka wadna fuglayn ood ka rogman khariiso abiici oo bani aadamka ilaah ku abuura cabsia waa iska jirtaa khawfku marka waa qayb nolosheenna ka mid ah abcigeenna ka mid ah inaan didnoonsasno waxaa laga yaba inaad aragta nin kun iyo kow bay iskugu mid tahay jiirna ka carar in aragtaa laga yaaba nin bini aadamka o dhan inu nin walba soo degan oo dhiiran oo geesi ah oo geesi tariiq weliba ah ili geesigaa noocyo badane eh. geesigu waa noocyo badan yahay geesi ashidarira iyo geesi tariiq iyo waxbaa la sheegsheegaa geesi tariiqu waa midka asagu danba aan ka lahayn ma kunba ma laba boqolba meesha ma lagu dili ma lagu dayn gankiisuba hadduu xanaaq taabto miyirba ma laha xaaladuhu dhigtaa kuwa markay dagaalaha galaan la qabta la xidxido wey haddii kale ummadday rogahayaan kaa geesi tariiq baa lyada geesi aashii dirana waa ninka fi xaaladu qiimayn meesha meel lagu dagaalami kara ma tahay ciidan intee leeg baad haysataa gacal iyo garab ilmadaartaya kula jooga nimanka intay leeg yihiin waa nin xaaladda qiimeeya ninkaasaa u fiican baa la yidhi agga adduunka maamulkiisa marka la rabo adiga geesi tariiqu reer guurega waxu soo reebi maayo kulligii dabka galu leh marka almuhim dabciga ilaahay bani aadamka geliya baa saa iska ah laakiin qadarka iyo qadaha markaad aaminsan tahay kalsooni baa ka mida amaraadkiisa midhihiisa deganaan طuma'niino xasilooni baad helaysaa maxaa yeele waxaad og tahay arrinkan waa arrin waa hora laga farxashay bima jafa bihi اlqalamu wa jarad bihi اlmaqaadir qalankii baa ku ingegay ilahna waa horo qorsheey ina allaha kataba maqaadiira اlkhalaa'iqi qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlأrضa bhamsiina alfa sana xadiidkii saxii muslim waad garanaysaa khalaa'iqdan oo dhanba rabbi wuxuu qoondeeyey oo qorsheey meel la ku dhigay intaan samaawaadka iyo dhulalkaba aan la abuurin konton kun oo sano ka hor konton kun oo sano ka hor baa hawshaa la qorsheeyey marka maxaaba marka culays kugu haya adugu waa inaad nasato oo wixii rabbi kuu qadaray keliya aad marka aad fiiriso taasi marka waa maraatibta qadarka tacriifkiisina waynu soo sheegnay luatan wasilaaxan waynu soo gebagabaynay bidcadaasi marka bidcat اlqadariya oo nimanka qadarka ilaahay diidee dafiray waa laba qaybood saddex baa laga dhigaa laakiin inagaddaa kuwa alqadariya almushrika la yidhahda gaalada hore carbeed low shaa allahu ma ashragna naxnu walaa aabbauna nimanka warkood igadaa dadka islaamka sheegta qadariyadu waa laba qaybood niman loo yaqaano alkhadariya alkhaaliya niman xad gudbay oo aan taraaray oo aad u tilaabsaday diintana gebigeedaba baal maray iyo niman dhexdhexaad ah oo kuwaa yar dhaama kuwaa yaraha dhaama qadariyadaasi waxaa weeye alqadariya alkhaaliya waa nimankan kiray labada martabe hore la soo maray nimanka yidhi weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogo uunkiisu waxay samaynayaan laakiin markay falka sameeyaan oy salaadaan ama soomaan ama xajiyaan ama muxuu ahay sadaqa la baxaan ama wax wanaajiyaan wax bi'iyaan bacda maa falku dhacay kadib ayuu ogaanayaa walamru unufun aw aanifun nimanka yidhi wey waa musta'naf waa shay hadda la ogaanayo waa nimankii saxaabadu awaakhirtooda ay soo gaareen cabdullahi ibni cumar iyo ibni cabbaas iyo aad ay ola dagaalameen fii saxiix muslim aad ku soo marteen xadiidka sideedaad fii saxiix muslim kitaab aliiman xadidka u horreeya in uu yidhi uu takfiriye ibni cumar uu nimanka haddaad aragtaan leh ilaahay ma oga hawshan markay dhacda kadib buu ogaadaa ee ilaahay cilmigiisaba dafiraya tacaala allahu cama yaquuluna culwan kabiira nimankaas u sheeg an inii barii'un minhum wahum buraa'aau minii ilaahaygii cabdulaahi bni cumar naftiisu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay midkood hadduu qowga uxud buurta uxudoo dahaba uu bixiyo laga aqbali maayo xataa yumina bilqadar waa gaal weeye bimacnaa muslim ma aha culamada xadiidka sharxiisa kulli waxay yidhahan ibni cumar wuu takfiirinaya nimankan ayaga u gaalaysiinaya ninka yidhi ilaahay hawshaa maog qur-aanko dhan buu dafirsan yahaad aayadihii haddaan maqlayna ka badan buu dhan buu inkaraya ninka yidhi ilaahay wax kuma qorin wuxuu ogaa meella kuma qorin kitaabka ilahay buu inkaraya iyo axaadiisi mutawaatirada ahayd iyo ijmaacu lmuslimiin min asaxaabati wاtaabiciin idan nimankaasi hulaat اlqadariya la yidhaahdo ee maraatibtii qadarka afar taba dafiray inkiree diiday muslimiin inaysan ahayn laba iskuma khilaafin laba iskuma khilaafin nimanka muslimiin xataa qadariyadan dambe ee mutawasitada aynu ku sheegnay ayaa ka beri noqonhaya sida xalay u soo maray in murji'adu ay ka beri noqdeen jahmiyadu ay ka beri noqdeen sheekhu islam ibn taymiya wuxuu yihi walmurji'atu waa madmuumuuna abi xaniifata wa asxaabih murjiadu labtirkooda abu xaniifada asxaabtiisu way caayaan buul murji'ada abu xaniifiya raggiisu waxay u yaqaanaan buu nimanka qaba irtikaabu اlmuxaramaat dhib ma laha tarku lwaajibaatna dhib ma laha marba haddaad ashahaadatay nimankaasuu abu xaniifaasuu murja u yaqaanaa kuwaasuu caayaa asaguna ahluxadiid ba murji'i baa taadaaba kow ka ah ninba nin buu tuurahaya laakiin bidaliil laa bidacwa ayib nimankaas xataa kuwan dambe eenu sheegi doonaaba iyagu tuuroo yidhi inay islaan hayn sheegay amaa qolyaha ayagu labada hore ogol ee ilaahay waa caalim bikulli shay qabla an yaqac wa qabla an yakhluqa intuusan rabbi abuurin buu og yahay intuusan dhicin buu og yahay cilmi shaamilah qaba wuxuu rabbi ogaana wuu qoray oo kitaabadana ogol labadaa ogol ee dafiray ilaahay inuu yahay mashii'a caama uu leeyahay shaamila wax walba uu doono mashiiada way dafireen waxay kaloo dafireen ilaahay eh, khalqigii iijaadkii bay qayb diideen oo waxay dhaheen wixii wanaagsane daaca iyo wanaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa loo tirin kara waana abuuraa laakiin wixii shar ah looma tiirin karo mana abuura asagu qaybo ka mida ah waxay dhaheen ba afcaasha addoommada shar iyo khayrba maba abuura shuqulba asagu kuma lah makhluuqaadku iyo khalaaqdu afcaashooda waxay samaynayaan ilaahay maba abuuro shuqulla kuma laha ama daaca ha noqoto ama shar ha noqoto labadaa darajo iyagu diin darajat اlkhalqi wاliijaad iyo darajadii saddexaadee ahayd almashii'a labadaasay dafireen nimanka ayaga ah asxaabu اlxadiid intaan ka warqabo way tagfiriyaan intaan ka warqabo asxaab اlxadiid way tagfiriyaan muslimiin maaha yidhaahdaan laakiin shaykhu اlislaam iyo ibnu qayim iyo bacd culamaa mutaakhiriin khilaaf bay soo guriyaan fii takfirihim walilculamaai fii takfiirihim qowlaan bay yidhaahdaan almuhim laba kooxda horena laba isweydiin mayso inaysan muslimiin ahayn lan kitaabka ilah o dhan bay badafirahayaan kooxda dambena khilaaf baa ku jira calaa aqli taqdiir laakiin salafku waxay u badan yaysan muslimiin ahayn qadiyadu marka qadiya culus weeye aadna markaa la yskaga ilaaliyo aad ha la yskaga ilaaliyo wuxuu idhi sheekhu wاlqadaru khayruhu kiisa khayrka ah iyo wa sharu kiisa sharka sharki iyo khayrku waa falkii la sameeyey waxa ka dhasho weeye sheekh wuxuu sheegi doonaa xulwuhu wa muruhu labadaa marka kutub salaf inaad ku aragtaa laga yaabaa sharuhu wa khayruhu xulwuhu wa muruhu waa laba shay oo kala duwan midna waa asbaabta midna waxa ka dhasho weeye sababka markaad samaynay ama aad dagaalami ama aad beer qodi ama aad macsiya ku dhici ama aad cibaado samayn marna waa sababka hore eed la imanaysaba sababka aad la iman baa mid khadhaadh gacan baa lagu goyn waa sabab waa maxay waa sabab khadhaadh waxaase laga yaabaa inaad hadha uu ku anfaco u noqdo aakhir ka noqdo khayr oo haddaan gacanta lagu goyn lahaynba aad dhiman lahayd daawaa lagu siin khadhaadh bilowgeedu waa maxay waa murun laakiin waa ku caafimaado waa khayr marka xul xalaawadu iyo maraaradu waxaa ka fiiran min jihati اlasbaab asbaabta la imaanshaheedu hore sabab macaan oo ummaddu u bogto iyo sabab qallafsan oo khadhaadh oo naftu ka didoy diido weeye marka hore kadibna inuu macaanadana waa la yaaba oo khayr ka dambeeyo inuu shar si dhanla waa laga yaabaa muxuu uhi wadaadku wاsabru kasmihi murun madaaqatuhu laakiin cawaaqibhu axlى min alcasali yacni baalka sabirka la yidhaahdo waa magaciisoo kale uhi sabirka waa magaciisoo kale murun madaaqatuhu dhadhankiisu waa khadhaarya sabirka inag kan baalkan khadhaaree dacarta caleenteeda miyuu aha dhacaankeeda sibir baan dhahay innagu lafdigan asabru ee shareecadu ammaantay wuxuu le waxa laga keenayba sibirku ka soo jeedaabu sibirku suu u khadhaar yahay yuu sabirkun u khadhaar yahay laakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasali markaad sabirto ee dulqaato waaga dambe ayaatiinka dambe ninkaas sabran baa reerka u dambayn isagaana la dheebsan ummadda anfacahay lacalla catbaka maxmuudun cawaaqibuhu wa rubama saxat اlajsaama biاlcilali idan waxaa weeye asbaabta hore baad ka egaysaa xalaawada iyo maraarada laba eray uu sheekhu soo celi isku mida ma ah farqi baa udhexeeya usha ayadaa wuxuu yidhi ibnu qayim alxalaawaةu wاlmaraaraةu tacuudu ilى mubaasharaةi اlasbaab fi اlcaajil wاlkhayru wالsharu yarjicu ilى xusni اlcaaqibaةi wa suu'iha fahuwa xulw muru fii mabda'ihi wa awalih wa khayru wa sharu fii muntahaha wa caaqibatih hadal cad weeye labada arrimo markaas ku khaldina si kastaba noqotay sheekhu alqadar wuxuu ilaahay qondeeye o qorsheeyey khayruhu kiisa wanaagsan iyo wa sharu kiisa sharka badan ee dhibka badan waana aadamaha xaggiisa marka la fiiriyo shayga adiga shar iyo dhib kuga ah nin buu khayr wanaag u yahay adiga geeridaada dhimashadaada nin baa ku farxo wanaag u yahay wixii ku kordhay adduunyaa nin bay dhib ku tahayba intaan la gaadhin wanaag kale iyo kale idan sharku iyo khayrku waa nisbi marka xataa khalaa'iqda loo yimaado xagga ilaahayna waxaana khayr ahaynba kama dhaco wa qaliilu kiisa badan iyo wa kaiiru kiisa cafwan wa qaliilu kiisa yar iyo wa kaiiru kiisa fara badan wa daahiruhu midka muuqda qadar iyo muuqdo oo la arkahayaa jira oo adugu afcaashaadi ka muuqanaya aqwaashaadi ka muuqanaya midna waa mid kuu qarsoon maxaa yeelay caqaa'idkii caqaa'idkii xumaa eed aaminsanayd way qarsoon tahay wanaagga kuu qarsoon lama ogo laakiin wanaagga inaad aaminto ood la timaado wax rabbi qadare wey xumaanta qalbigaadu inay gashoy ku jirto qarsoon wux rabbi qadare wey ilaahay ma qadarin keliya inta uun bannaanka ee muuqatae hoos iyo korba rabbi baa qadaray wa xulwu kiisa macaan iyo wa muruhu kiisa xadhaadhba wa maxbuubuka la jecel yahay addoommadu jecel yihiin wa makruuhu midka la koode ee laga dido wa xasanuhu ama wa xusnuhu isku mid weeye kiisa wanaagsan iyo wa sayi'u kiisa xunba wa awalu kii horreeye waakhiru ka dambe adiga awalkaada iyo aakhirkaada waxaad samayn ilahay baa subxaana wa tacaala qadari wuxuu idhi min allahi tabaaraka wa tacaala intuba xagga rabbi buu ka yimaada qadaaun xugun weeye qadaahu rabbi uu ku xukumay calaa cibaadii addoommihiisi wa qadarun qorshayn weeye qadarahu uu ku qorsheeyey calayhim calaa cibaadih laa yacdu tallaabi maayo axadun minhum axad adiga ka mid ah mashii'at allahi siduu rabbi rabay ee rabbi doonay ma garan mari kara wey walaa yujaawizu ruuxna ma gudbi karo qadaa'ahu ilaahay wuxuu xukumay qada'an wa qadaran bal hase yeeshee bal iska daa inay tallaabaan o ay ka leexdaan kulluhum dhammaantood hum kulluhum saa'iruuna waxay ku biyo shubanayaan ilaa maa khalaqahum lah wuxuu rabbi u abuuray fa ama man acطaa waاtaqa wasadaqa biاlxusna maxaa daba yaalla fasanuyasiruhu lilyusra wa ama man bakila wاstagna wakadaba biاlxusna fasanuyasiru lilcusra asbaabtan aad la iman ee cibaadaa ama wanaaga ama khayr ah iyo kuwan xumaanteed la iman waxay kutusaysaa caaqibadaada iyo wixii kugu qoraa qadiya qadar wixii kugu dhacay bay aqlabka kutustaa haddaad marka u dambaysa suul khaatima aysan kugu dhicin marka asbaabta ka iman maysa qadarkii ilaahay ayadaaba qadaranba oo ka ah waaqicuna waa ku dhacahayaan fii ma qadara calayhim rabbi wuxuu u qorsheeyey bay ku dhacahayaan laa maxaalata shakilaan oon laga maarmayn wahwa qadarkuna cadlu minhu waa cadaalad xagga rabbi ka timid qadarka ilaahay inuu wax qordeeyo oo qorsheeyo oo qoro wax walbo siduu rabay u dhaco ummadduna ay halkaa marto aadamuhu waa cadli xagga rabbi ka yimid masaladana u baahan in wax laga bidhaameeyo waa masalo daqiiq ah wahuwa cadlu minhu caza wajal caza rabbuna wajal waa masalo daqiiqa bimacnaa waa maxay marka dhan kale aan ka fiirno waxaa leehay qadarku waa xukm اllahi calى cibaadihi bicilmihi masale khaiir ah hoosna usii degama lakin wax yar aan biriciyo un waxay yidhaahdaan wadaadduhu qadarku waa xukm اllahi calى cibaadihi bicilmihi qaadi haddaad u tagto labadii noo adigani wadaad kaloo is haysta oo xogta uu kaa hayey oo ku yaqaan ilmaadeer baa tihin fardi xoogaal weeye adoo murmahayuba ku xukumayba war sheekoo madaga dhegaysat waba kaa dhegaysan maya khaintugaa tahay xoolaa ninka siiba ku yidhi waan diiday waa xidhan tahay ba ku yidhi xoolina xoogaa looga qaado oo qaadigu maxaa ku dhacay qaadigu waa sidee ninka anaga ilmaadeer nahay bu ku yidhi hadiyo habeenna waa wada joognaa sirisaana anaa aga warqaba aabbihii digaagu dhaqan jiray awowgiina dameeruu lahaa xaggee geel ku arkay buu soo istaag weliba geel ma yeelan ilma adeer baa nahay maalinku dhashay ilaa minkas garab taagnayn ritiga ninka uu ku haysto uu soo xaday tuug weyd ana aqaana fardi xoogaal gartaygaad calisaafi qaaday wey war dheer ku qaad oo kale almuhim dhibba ma lehe waxaa weeye culamaa waxay leeyihiin qadihii qadarku waxaa weeye waa inta inaad ku fahantaan baan rabaa walilaahi almaal aclaa waxaa weeye waa xukmu اllaahi calaa cibaadihi bicilmihi maxaa looga jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba siduu yahay iyo xilliguu dhacahayo ma oga waa oga meel ma ku qoray haa saadaad u qaangaadhaba ilahay hadduu dhabku siiyo ku yidhahdo cadaabku geeyo ilaahu maxaad igu geli waan ogahay kolle waad gaaloobi doontaa naar baadna geli doonta hadda iskasii gal bu ku waa tusaale inaad wax ku fahmataan maan rabaa haddii rabbi ogaa waxaad ku beekaamayso iyo waxaad ku aqdaaman iyo meeshaad ku biyoshog meel ay ku qoran tahay inaad shaqita inaad ficiidta waa qoran tahay wax walba daqiiq iyo jayl waa qoran yahay haddii ilaahay cilmigu kugu ogaa iyo xogtuu kaahaya kugu xukumo oo asagoon kaa suginba dhabku siiyo naar kugu tuuro maxaad dhihi lahayd ilaah waad igu xadgudubtaad dhihi lahayd waad igu xadgudubtay iisuka degdeg idhi aan shaqaysto ummaddan maxaad iga dhex saartay ilaah ii kaadi haygu xadgudbin waa sidee maanaaba dhaqaaqayb haddaama biyo duuliye ii kaadi ma kooga naarta gal ilaah ogaanshaada bal ii kaadi ummaddaan la mid ahae warkaasaa meesha iman lahaa ilaahayna wuu sheegay walow annaa ahlaknaahum bicadaabin min qablihi haye laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadila wanaqza qur-aanku waa cadday suuraة اlqasr walowlaa an tusiiba musiiba bima qadamat aydiihim idan waxaa weeyaan haddii ilaahay cilmigiisii saabiq ahaa ee ogaa uu kugu xukumo waxaad sheegan lahayd cadaalad darro iyo jawr iyo xadgudub baad sheegan lahayd tisal middaas si looga badbaado ilahay farahu kaa qaaday waana ku ogyahay wixii ogaan baad samayn ood wadi ood qarbudi qalaf markaad tiraadana xukunkaadii baad qaadan hadhow marka aakhare lagu geeyo ma hadli kartid waxaan miyaada samaynahaa madaxumaad gelgeli miyaada samaynahaa naarta tag waayahay adoon intaasoo fala samaynin oo hawshii aan marin haddii lagu qaban lahaa waa fardi iyo taqdiir waxaynu ka hadlayno waana fardi mumtanica ee waxaan rabnaa in wax ku fahantaan ilaahay wuxuu qoondeeyey o qorsheeyey waxaana inma dhacahayo laakiin haddii uu dhici laha rabbi waa ka hadlay qadiyada shardiga ah ma keento wuquuc waxba hasku dhibina haddii laakiin ilaahay cilmigiisu intuu kugu xukumo adoon fal la imanin oon shaqaynin oo icmaluu fakullu muyasarun limaa khuliq aan samaynin lagu qoor qabto muran iyo nagnag maadan dayseeniyo waa lay dulmiyey iyo xadgudub iyo jowr baa lagu sameeyey markii faraha lagaa qaaday oo wax walbou qorra'atihiisu u martay aakharana la gaadho qoorta lagu qabto waxbana aad qirato haddii aad janno gashana adoo faraha la laabiyo xamdin baa jannada tegi hadaad naar tagtana adoo raalli oon lgu waxba aan sheeganaynin oo weliba ka baqi xisaabo kale in lagugu soo saaro ayaad naarta tegaysaa cadaalad darre iyo waa la idulmay midna sheegan mayse idan waa cadlullah qadarku waa maa qarsoon oo tusaysa ilaahay cadligiisu inuu weliba yahay meesha u sarraysa hadduu bicilmi kugu xukumi lahaa fi dunyaa maadan yeesheen laakiin wuu kuu daayay cilmigiisibuu qariyey faruu kaa qaaday sir asaga agtaa la weeye soco garaflee orod wixii aan ogeyn unbaad samaynaysaa allana u ogaabo aad samaynaysaan wey hadhowna ayadan baa lagu xukumi wahuwa cadlu minhu sidaa wey waa uqiilbixin u buradayn addoommada loo buradayn inay iyagu shaqaystaan ayagoon bidixii midig ka mari karin tubtii iyo waddadii ilaahay qoray ay marahayeen cidna kuma qasbaysa adaa dooranaya adaa dooranaya ilaahay laakiin ka hor istaagi maayo muxuuse ku hor istaageen waxa inaad samayn buguu ogaa wixii u ogaa inaad samayn xilliguu dhici lahaa inuu hor istaagame waa inuu doono abuuro dawaacidii ugu yeedhaysa kuu fasax aduguna aad iyo mashiacadii ficilka aad la timaado laakiin ilaahay si khaaliqnimadkiisi iyo qaadirnimadkiisi iyo tawxiidkiisi bannaanka u ahaado waa in mashiicadaadu ay noqoto taabica limashii'at اllaahi subxaanaه wa taعala wma tashaa'uuna ila an allah whuwa cadl minhu macnahaasaa ku jira waa macno daqiiqa sir qadar baana loo yaqaanaa wuxuu ihi sheekhu wazina waxbaan ka booday wazinaa zinadu macsiyada iyo wasariqatu tuugnimadu iyo wa shurbu اlkhamri khamrada cabideedu iyo wa qatlu nafsi nafta dilideedu iyo wa aklu lmaali اlxaraam maalka xaaraanta cunidiisu iyo wa shirku billaahi alla in loo shariig yeelo iyo wdunuubu xadgudubka alla laga galo iyo walmacaasi dunuubta kulluha dhammaanteed biqadaa'in xukm rabbi bay ku dhacdaa iyo waqadarin qorshay min allahi subxaana wa tacaala bimacnaa rabbi waa ogaa wey maxaynu kusoo alqadar kusoo sheegnay wa lima sabiqa fi cilmi اllaahi wa taysiiri kullin lima khuliqa lah haddii sidaa aysan noqonin waxaa iskhilaafi ilahay wuxuu ogaayo waxa dhacay khatar wey haddii ilaahay wuxuu ogaa sidii uu ogaa usan u dhicin asaguna uusan fasixin uusan idmin waxaa weeye maxaa ka imanaya haddii la qadaro mustaxiilaadka waxaa ka inuu iskhilaafo ilaahay cilmigiisu isu bedelo jahli ciyaadan biاllaah wuxuu rabbi ogaa inuu isbedelo idan kulun biqadaa'in wa qadarin waa sidaa maaha in lagu qasbahayo ee waa maxay waa laguu dayn wixii aad samaynaysay baa laguu dayn lanna wuu qora inaad samayna waaba la ogaaba min غayri an yakuuna لأxadi min اlkhalqi calى اllahi xuja kul bqaضاء اllahi bqaضاءi وaqadari min allah min غayri an yakuuna asagoosan ahaanaynin weeye لأxadi min اlkhalqi axad aadamaha kamida calى اllahi ilaahay dushiisa xujaة wax gar ah garda goorma iman lahayd markii ilaahay uu kugu xukumo cilmigiisa kugu xukumo uusan kaa sugin inaad habaaqdo ood meelaha orordo ood wax sasamayso uun kaa sugin innagu hadda makhluuqaadka qaarkood waxaan ku xukunnaa cilmigeenna abeesayoo raxaga dhalaata haddaan arno waan dilayna maxaan u dilaynaa laga jawaabo abeese xalay dhalaatoo yar oo bidiq bidibiq lehoo qolyo reer macalina way barakaysan caanay ku shubaan way ootaane eh, waa la dili maxaa loo dilayaa waxaan ognahay abciga abeeso maalinkay roonaato dad iyo diin waxay dayn ma jiraan haddana marka saqir suujinaynaa waad fahanteen baan u malay makhluuqaadka qaarkood innagu waxaan kuga dhaqannaa bicilmina asaabiqi biabciin dabeecadooda waa maxay waa dabci mudi ah oo shariir ah oo maalinku inuu wax qaban kara gaaro wuuusaydhay wx dilu ka dhigaya adduunka hadda intay yar tahay hala kala fiiqa wey sideeduba ilaahay hadduu sidaa yeeli lahaa subxaanahu wa tacaala maxaan sheegan lahay dulmi waa in laoo daayey wa hada cadlullah idan waa maxay liaxadin min alkhalqi waa maxay xuj kumala waa loo daayey aduguo sabe gadhow lagu daayay gafuur dhaaf baan maqli jiray waa lagu dayn saad u gefgefle markaad qalab tirad hadhow maxaa ku andacoon miyaan caqli lagu siinin wax walboo doonta miyaadan helin miyaa lagu hor istaagay saad u wada tisado halkan maadan ahaa xukumkiisa qaada haddi kullu nafsin bimaa kasabat rahiina lahaa maa kasabat wa calayha jazaan bima kaanuu yacmaluun bima kuntum tagsibuun idan taasaa lagu marinhaya haddiise ilaahay sida inagu abeesaan u gallan inoo geli lahaa maxaan sheegan lahayd dulmi iyo xadgudub macnaha laga hadlaya kaas weeye inaad garateen baan u malay kulluhaa biqada'in waqadarin min allahi subxaanahu wa tacaala min hayri an yakuuna liaxadin min alkhalqi cala allahi xuja bal lilaahi alxujatu ilaahay baa garta weyn iska leh alxuja garta albaaliga xeelka dheer ee waxay ka tagtay jireen calaa khalqihi maxaa yeelay ilaah isagaa abaal kugu leh isagaa adoon kaa dhigay isagaa ku abuuray isagaa indhaha ku siiyey isagaa kuu nicmay dhan walba isagaa nicmo kaa dhigay ee gallad iyo mani marka waxaad sheegatay maba jiraba ayadoo sidaa tahayba haddana yaa qiilka iyo cudurdaar dhan lagaa dhameeyey xananka faraha lagaaga bixiyey qodaxdaa lagaa siibay wax walba laguu sahlay wa hadaynaahu najdayn ambiya laguu soo diray rasul baa la soo diray caqligaadii fitradaadii wax walba laguguma dayna ambiya kitaab baa socda adaa ka leexanaya xaqi diidaya adaa wax walba diido dafiro makaruufi noqday madax taagaye ilaahay suljaawin iyo suban salaax iyo wax walba lagugu kari waa ilaa man aba bay taagan tahay marka tii baa laga hadlaaya laa yus'alu ilaahay lama weydiiyo camaa yafcal wuxuu samayn wahum yus'aluun maa aayaddu ilahay asagaa wax darqiya macno khaldan bay jahmiye ashaaciro ku fasiraan cinda ahli sunna aayadda macaneeda waxaa weeye ilaahay laa yus'alu camaa yafcal ma litamaami xikmatihi wa tasarufihi fii khalqihi bilxikmati wاlcadli falaa yuctaradu calayhi wax laga hadlaayo ilaahay waa xakiim caliim ah shay walbana meeshuu mutay dhigahaya falsan nin walba wuxuu mudan yahay marinaya aan xadgudbaynin cidna aan dulmayn wamaa rabuka bidallaamin lcabiid in allaha laa yadlim miqaala dara wain taku xasana yudaacifha faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal miqaala daratin sharan yara ilaahay waa xakiim caliima shay walba meeshuu mutay dhigaya marka su-aal iyo bush in lagu keena maba aha wey laa yus'alu cama yafcal lxikmati اbaaliga wa tasarufihi اxakiim wa wadcihi اlashyaa fii mawaadiciha baa loo jeedaa wahum yus'aluun ayagaa oo addoommo jahala waxba garan maayaan way gebidhacahayaan waxaan aysan mudnayn bay ku dhaqaaqi waxaysan lahayn bay sheegan way xadgudbi qayb baaba rabbinimo sheegta hade fircoon iyo raggiis ayib aayaddu macneedu waa sida ee ma aha ilaahay suu doona yeelo weeye macnuhu ma aha waa indirqi waxa idin rabin baa idan marin oo fartan doonaan samayn hawshu ma aha aayadda macnaheedu awooddaa rabbi asagoo leh haddana inooma isticmaalin subxaanaه wa tacaala wuxuu inagula dhaqmaa cadli iyo xikmo iyo raxmo iyo naxariis sabaqad raxmatii wasicat raxmati kula shay ilaahay hadabkiisii iyo raxmadiisu tee xoog badan raxmatuhu subxaanaه wa tacaala idan macnahaasaa laga hadlayaa ayadduna tilmaamaysa wuxuu idhi sheekhu sheekhu wuxuu yidhi wacilmu اllahi maadin cilmiga ilaahay waa maadin fii khalqihi bimashiiati minhu wuxuu rabbi ogaawe cilm ullah ee wuxuu rabbi ogaa maadin midkii dureersado maro weeye fii khalqihi ay fii makhluuqaatihi buu ku dhex socdaa bimashiiatin doonid buuna ku soconayaa minhu min allahi ka ahaata wuxuu rabbi ogaa khalqigu waa ka dhaca wayna sameeyaan markuu dhacayay samaynayaana waa inuu rabbi doono inuu dhacay sameeyaan haddii kale ma dhacayo ujeedaa sidaa darteed biclum waxay yidhaahdaan sabab iyo cillo muujibo ah oo ayadu marka leelo wax dhacayaan keligeedna ku filan waa qudraة الlah وamaiiaته فaad sabab wax walba intaad isku samayso wax walba isku daydaan waxba ku suurageli sheekhu wuxu uhi وqad min ibliis ibliis wuxuu ka ogaaday wa min غayrihi iyo ibliis cid aan oo miman duul casaahu rabbi ku gacan saydhay miladun an cusya rabbuna laga soo bilaabo maalinka rabbi la caasiyey tabaaraka wa tacaala ilaa an taquuma saacatu ilaa ay ka dhacayso muxuu ka ogaaday almacsiyata ibliis intuusan abuurin rabbi muxuu ogaa inuu caasiyi doono nabiyullaahi aadim intaan la abuurin rabbi muxuu ogaa inuu geeddaa cuni doono jannadana uu ka bixi doono inagu rabbi intaan la abuurin muxuu ogaa uusan na abuurin in nabi naloo soo diri doono xilligaanna iman doono yani wax walba rabi waa ogaa nin walba wuxuu samaynaya ama macsi ama aca rabbi waa ka oga wa khalaqahum waana u abuuray lahaa lilmacsi bimacnaa wuxuu u qondeeyey inagu soo mar waa tahyi'atu shayi limaa yasluxu lahu mar haddii dabcigaada iyo qaab dhismahaada iyo qaab abuurkaada rabbi u ogaa inaad macsiyalow noqon doonto ayadii in lagu daayo oo lagu sahlo wey icmaluu fakulu muyasaru limaa khuliq abeese markay kacdo maxay bilaabi wixii lagu ogaa libaax markuu dhaqaaqa muxuu bilaabay wixii lagu duubay ee lagu abuuray buu ku dhaqaaqi mid walba khariisiya abci buu leeyahay malaa'igtuna wanaag baa ku abuurana ku dhaqaaqdaa ibliis iyo shayaadiinna xumay ku dhaqaaqaan makhluuqaadka into kalena laba kaarlayaal wayaa la yidhahdaa makhluuqaadka intooda kale laba abeecay leeyihiinoo saalixa lididay bini aadamku iyo wax lamidka ah shar iyo khayrba waa ka suura galaa aaco iyo macsiba waa ka suura gashaa wاlxukmu liman halab xukumkuna wuxuu raaca midda kuu badata sheekhu wuxuu ihi wacalima waa ogaaday ilaahi subxaanaه wa tacaala min ahli طaacati inta aطeecida ilaahay caabuda muxuu ka ogaaday aaacatuu ka ogaaday wy wacalima rabbi wuxuu ka ogaaday min ahli طaacatihi inta asaga caabude ee rumaysay ee raacday aطaacata inay adeecayaan bu ogaa mar horeba hadda markay yimaadaan adduunkana waa in loo sahlo maadaama rabbi ogaa inay daaca ku dhaqaaqi doonaan daacada jecelyihin oo samayn doonaan waa inaan laga joojin naga hor istaagin wa khalaqahum waan u abuuray abci ahaan iyo qaab ahaan lahaa liaacati wa cibaadati اraxmaan saasuu sheekhu u jeedaa maqaamkaasuu sheekhu maray waa maqaamu taqriir laa maqaamu raddin cala alkhusuum salafku kutubtooda laba qaab bay ku socotaa in ay qarirayaan oo ay taxriirinhayaan o ay lafagurhayaan salafku waxay qabeen matni kooban saasaan abna saasaan abna naraa wanata waa sida hadda socota markaa loo bixi maayo xujooyinka iyo adiladii iyo iyo in la radiyo dadka naga soo horjeeda loo bixi maayo maxaa yeel hadda waxaan rabnaa dalabadu iyo caamadu iyo muslimiintu inay dhegta ku ritaan waxay qabeen ama ka diindhiganayeen ama caqiida u ahaa ahlu sunnati waljamaca falmaqaamu waa maqaamu taqriirin licaqaa'idi ahli sunna ee ma aha meel lagu radinayo maqaamu raddin cala alkhusuub taa baab kale ay leedahay iyo xayxaydasho kale iyadoo isaata haddana marar yar buu sheekhu falaara tuurahaya idan waana halis masaladu wuxuu idhi sheekhu fa kullu mid walba yacmalu wuxuu u shaqayn adduunka markuu yimaado limaa khuliqa lo wixii loo sahlay loona abuuray wa saa'irun wuxuuna ku biyo shuban ilaa maa qudiya calayhi wixii lagu xukumay wa culima lagana ogaaday minhu xaggiisa hadda ka hor asagoon la abuurin ba la ogaa inuu samayn doono laa yacdu tallaabi maayo mana dhaafi karo axadu minhum mid ayaga ka mid a ah, qadar allahi ilaahay qorshihiisa iyo wa mashii'atu downidda ilahay siduu rabo wallaahu alfacaalu limaa yuriid ilaahayna waa sameeye ama samayn badana weeye wuxuu doonayo faman zacama ruuxi sheega ana allaha tabaaraka wa tacaala شhaaءa wuxuu la doonay lcibaadihi اladiina casahu اlkhayra والطaaca ninkii yidhaahda ilaahay wuxuu la doonay lcibaadihi اladiina casahu addoommihiisa caasiyey ee ku gacansaydhay ama gaaloobay ama macsiyo kaleba la yimid wuxuu la doonay alkhayra ruuxu yidhaahda khayr iyo wanaag iyo waطaacata rabbi adeecid wa ana alcibaada addoommuhuna shaauu waxay dooneen lianfusi naftooda u doorteen ashara shar bay u doorteen iyo wاlmacsiyata dembi facamiluu waxayna ku dhaqmeen calىa mashii'atihim siday doonayeen bayna sameeyeen faqad zacama wuxuu sheegay ninka asagee mubtadica ah anna mashii'aةa اlcibaadi addoommaha doonidoodu aqlabu inay ka awood badantaho ka adag tahay min mashii'aة اllahi tabaaraka wa tacala dikruhu ilaahay tiisa inay ka xoog badan tahay addoommihiiba rabbinimo camirtay markaa ayada ah ilaahayna addoon baabaad ka dhigtay haddii mashii'adii addoonkii iyo tii alle tii addoonka ee adkaatay laba isqabta ka adag ba hadda awoodla soo ma aha fa ayu iftiraa'in been abuurashateebaa cala allaahi rabbi lagu been abuurta agaru ka badan banu min haadaa waxaan wadaadkan ku hadlay qadariga ah waa nimanku hadda waa nimankee waa muctasiladii nimankii diidanaa mashii'ada ilahay inay caam tahay cumuumulmashaa nimankii dafirsanaa muctasilo waasim ibnu cadaa'i raggiisi wey E, raggaasu hadda ka hadlay waa iftiraac al allah masalada qadarkuna fasaadkeedu iyo e, cafanku khaldankeedu iyo dalaalka ka yimaada laba god buu ka soo booda laba god buu ka yimaada adalaal fii masalati اlqadar dadka ku dhumay laba cudur bay eegeen yay eedeen cafwan cudurka koobaad waxay dhahan culummadu waa tacliilu afcaal illaahi bira'yi اlmujarad ilaahay afcaashiisa iyo waxa adduunka ka dhacahay iyo wuxuu samaynayo inaad tiraahdo maxaasaa loo yidhi muxuu ilaahay sidaa u sameeyey maxay kan u noqotay maxay kan u noqon weyday tacliilu afcaali illaahi bira'yi lmujarad qodobka labaad ee lagu fasahaadee lagu aafay waxaa weeye qiyaasu afcaali illaahi calaa afcaali اlkhalaa'iq ilaahay ficilkiisii iyo wuxuu samaynayey inaad ka qiyaas oga qiyaas qaatood barbar dhigto afcaasha addoommadii wixii adiga kugu allana waa ku xunta inaad tidhahda maalan wixii adiga kugu san bini aadan tahay allana waa ku san wixii adiga agtaada dulmi ka ahda iyo jawr ka ah ilaahay xaggiisana waa inuu dulmi iyo jawr ka noqdo wixii xaggaada naxariis iyo wanaag iyo cadli iyo naxariis iyo ixsaan ka ahna waa inuu xagga ilaahayna ka noqdo waa in ilaahay aad barbar dhigtood laba sintood ku qiyaasto afcaasha ilaahay afcaasha khalaa'iqda ama aad cilaysood noqota limaada ay sidaa u noqotay walidaalika waxay dhaheen salafiyu ahlu athar waxaa la yska ilaaliyaa laba xaraf markaad baabu asmaa'i wa sifaat aad joogto kayfa iska ilaali bay dhaheen markaad afcaasha ilaahay qadar iyo qado joogtana limaada iska ilaali iyo lima falaa yuqaalu fii sifaat اllaahi kayfa walaa fii afcaali wa qadarihi lima lima iska ilaali maxay u dhacday markaad afcaasha ilaahay qadihiisa qadarka aad lima iyo limaadaa iga ilaali su-aashaa guracan ilaahay sifaatkiisa markaad maraysa kayfa iga ilaali say ilaahay tilmaantu say tahay ilaahay cilmigiisu sidee yahay istiwihiisu see yahay ilaahay subxaana wa tacaala majiisi iyo nusuulkiisu see yahay qudradiisu iyadiisu iyo wejiga ilaahay see yahay qaabkee wey kayfiyad iga ilaali falaa yuqaalu fi sifaati kayfa walaa fi afcaali lahi waqadarihi lima walimaada aafo wey ibliis baa ku baaba idinku ha ku baabayna iska ilaaliya sheekhu wuxuu yidhi waa kii yidhi eh, ibnu taymiya taa'iyadiisii calىa khilaafin fii nisbatiha ilayh wa aslu dalaa'il اlkhalqi min kuli firqatin huwa اlkhawd fii ficli اlaahi bicilati wa aslu dalaa'il khalqi khalqigu meeshay ku dhimanay eedeen waxa wey min kuli firqa koox walba huwa اlkhawd fii ficli اlaahi bicilati in limaada le lima marka lima iga ilaali waa aniga ku soo idhi wuxuu yidhi sheekhu faman cafwan xaggeen marayna hadda waman zacama ruuxi sheega anna axada min alkhalqi axad aadamaha ka mida saa'irun wuxuu ku biyo shuban ilaa hayri maa khuliqa lahu waxaan loo aboorin oon lagu talagelin faqad nafaa wuxuu anfiyey qudrat allahi ilaahay awooddiisa can khalqihi buu ka anfiyey ilaahay aadamaha inuu maamulo oo dunida maamulo oo khalaa'iqdu asagu rabbi u yahay buu dafri ruuxa asaga ah ilaahay wuxuu qoontayo o qorshay haddii la garab marahayo oo makhluuqaad waxay rabaan samayn karaan haddee rabbi iyo khaaliqba iyo boqorba alla ma ah wuxuu ihi sheekhu anfaaba aan iga dhigan waana khata anfaadaas nafaa wey lafdiga saxda ah faqad nafaa qudrat allahi can khalqihi wa haadaa warkaa uu sheegay qadariguna ifkun cala allahi waa been abuurasho rabbi lagu been abuurtay iyo wa kadibun calayhi ku beenshay rabbi lagu been sheegay wey sheekhu wuxuu ihi waman zacama ruuxii sheega ana zinaa macsiyadu laysa laysa biqadrin qorsho kuma dhacdo oo ilaahay ma ogen markay dhacayso muxuu ahaay mana qorayn ilaahay mana doonin inay dhacdo sidoodu bay yidhahdeen ma dooni dooniddii qadariga ahayd koonada laga hadlaaya waxaa zinada sameeye adaa sameey zinada laakiin awoodda aad ku samayn buu rabbi ku geliyey subxaana wa isagaa ku abuuray awooddana ku siiyey ishan aad kala furayso maalan kala furkeeda aad bidbi ka siin adaa xukumaya hadda waad aragta laakiin isha yaa iskale yaa abuuray allah awoodana wax ku arkaysa yaa yaa geliyey allah waabad iska fadhiya agga inaad tilcda yaa kuu dira iraadada kugu imanaysa xagga fiiri madaa iskale anaa iskale horaan maxaad u fiirin weyde ma aqaan o igu soo ba inaan fiiriyon ma aqaana ma xagey ka timid dawaacidan iyo sawaarifta allah gelinaya addoommada quluub اlcibaadi bayna isbacayni min asaabic الrab yuqalibuhaa kayfa yashaa idan waxaa weeye waman zacama ana zina laysa biqadarin mid qorshaysan oo la ogaa oo meel ku dhignaa ma aha ninkii yidhaahda qiila lahu waxaa lagu odhan waxoogow maqaamu raddi buu yargelinhayaa ara'ayta bal ka waran haadihi اlmarata haweenaydan ka waran alatii xamilat min الzina uuraysatay zina ka uuraysata wa jaaءat biwaladin wiil la dhashay garac ah hal shaa allahu rabbi ma doonay an yukhlaqa haada alwaladu adoon ilmahan in la abuuro rabbi ma doonay ilmahan dhashay hadda cagabidhlaynaya ee meherka weynaha ah ama horgurka ah ilaahay in la abuuro ma doonay wahal madaa ma tegay haadaa ilmahan abuuridiisi iyo adduunka imashahiisu fii saabiqi cilmihi cilmiga rabbiga horreeyma ku jiray ilaahay ma oga addoontaa inay maalin hebla sinaysan doonto ilmahana dhalaydo rabbi ma ogaa meel ma ku qoray fain qaala laa hadduu maya yidhaahdo faqad zacma wuxuuba sheegay ninkaas warkiisu war salama ma ahee anna maca allahi khaaliqan ilmahan garacaba rabbi hadduusan abuurin yaa abuuray de khaaliq kalaaba jira weeye yaa ayuha الnaas اdkuruu nicmaة اllahi calaykum hal hal min khaaliqin hayr اllah yarzuqkum min الsma ninka warkiisa war kala wey sheekhu marka wuxuu uhi wa haada qowl wa yudaaricu shabahahaya yudaaricu ay yushaabih wey ashirka gaalnimadii weyneyd ee shirku fi rubiyi u sheega rabbinimadii khaaliqiyadii yuu faraha la galay bal huwa shirku iska badaa wuxuu waaba shirkiga u weynaa wey kan lanno shirku rubiya ka khatarsan dhan marka laga eego shirku اlcibaada lanno waa asal iyo farac bay isu noqonayaan hoos waxaa ku qoran faqad zacma ana maca allahi khaaliqan whada shirku suraaxan bacd nusq saasay qorayaan waman zacama ruuxii sheega ana asariqata xatooyadu iyo wa shurba alkhamri khamr cabiddu iyo wa akla almaali alxaraami maalka xaaraanta cunidiisu laysa biqadaa'in wa qadarin min allah wuxuu ma aha mid ogaal rabbi ku dhacay iyo qorshe rabbi ku dhacay ma aha ninkii yidhaahda faqad zacama wuxuu sheegay ana hada insaana biniaadamka khamrada cabahaya ama zinaysanaya ama waxadahaya ama xoolaha xaaraamta cunaya qaadirun wuxuu awoodaa buu sheegay calaa an yakula risqa hayrihi ayrkii risqigiisi inuu cuno waaan loo irsaaqadan loo qorin inuu cuno haddaad tiraado waxaan oo dhan ma qoontaysno ma qadaro nin walba wuxuu doonuuna kasban karaa maxaan cuni cabdullaahi irsaaqadii loo qontay aan qaadanaya anugu ila baashu maba qorshaysnee kadibna geeditiisa baan isku darsanhayaa nin keliya dhowr milyan waxooga qaadanhay iskuna cunhay kuwaasna gaajo u dhammaanaya calafkiini waa maxay nin baa qaatay dhammaada inkuu gaajo u dhammaada oo maan shaqaysana ma shaqaysan karta maa calafkiina waa la qaatay baashaasaa meesha ka soo boodaysa soo maa sheekhu kuu sheegay qaadiru an yakula risqa khayrihi nin walba irsaaqadiisu way qoondaysan tahay kaararkiisi iyo boorashkiisuna waa qoran yahay nin nin wax ka cuni karana ma jiro wa hada اlqowl buu sheekhu yudaaricu wuxuu shabahaa qowla اlmajuusiyati majuustii warkoodii laba ilaah laba khaaliq baa ilaahu اlkhayr ilaahu shar ama dulmo iyo nuur warkoodii waa la garanhayaa majuusta dabcaabidka ahayd ee laba ilaah sheegaysay warkoodii buu shabahaa bui iyo wاnasraaniyati nasaaraduna de iyaguna saddex ilaah bay sheegaan soo ma ahati nin walbo taliid ama la yimaada aanawiye keena oo ilaahay itixaad iyo waxda u diida waxaa weeyaan tawxud u diida waxaa weeyaan waxaan leenahay wuxuu shabahay mushrikiinta ima bitatliid wa ima bilqowli biilaahayn اثnain laa ttakuu ilaah inamaa huwa ilaah waaxid baa la rabaa wuxuu ihi sheekh bal akala ninkaa wuxuu cunay xaaraanta cunay risqahu buu cunay wa qada allaahu lahu wuxuu u xukumay an ya'kulahu inuu cuno risqigaas min alwajhi اladii akala ariiqadii iyo wadiiqi uu ku cunay waxaad cuntay qaabkaad u cuntay iyo meeshuu kaa galay kulli way qorshaysnaay wayna qoraayeen wax cusubna ma jiro wey wuxuu hi waman zacama ruuxii sheega anna qatla الnafsi nafta diliddeedu laysa biqadarin min allah ruuxu hadduu iski iskaga dhinto annagiiyo muctasilo iskuma hayna inuu ajalkiisa ku dhinta laakiin meesha lasku waa maxay adoo salaadda ku jira cashihii